bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waalih وsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii toddobaatan iyo toddobaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu طahaara baynu ku soo jiray iyo biyihii iyo nijaasaadkii kolba wixii markaasi uu imaamku sheego cashirkii xalay inoo dembeeyey masaa'il yar aan baraarujino oo waqtigu noo saamixi waaye masalada koobaad xadiidka abi hurayra xalay markaynu ka hadlaynay ku saabsanaa eyga weelku galo in la dhaqo toddoba goor sabca khasalaad ixdaahunna aw ulaahunna bituraab <clears throat> xanafiyadu waxyaabay ku bushiyeen waa nagii tilmaannay inay yidhaahdeen abu hurayra laga wariya isagoo mowquuf ah wuxuuna abi hurayra mowquufkaasi xukumay oo asagu ku tegay in saddex goor keliya la dhaqo oon toddoba la dhaqin marka ay yidhaahdeen siduu saxaabigu maray oo asaga ra'yigiisa fatwadiisa la qaadan xadiidku wariyeyna waa mansuukh asalka iyagu marka asal usuul fiqo ay leeyihin inuu yahay kutubul usuul baad ku marteen waxba si mashquulin <clears throat> laakiin hadda waxa iga khuseeya waxaa weeye alimaam abu hurayra radi allahu tacaala canhu ka sugan laba riwaayo laba riwaayaa ka sugan xagga asaga fatwadiisa iyo camalkiisa riwaayo waxay taageersan tahay xadiidka oo wuxuu fatwoon jiray weelka eygu uu galo in la dhaqo toddoba goor oo midood ciid ay wadatay iyo caro riwaayadaa waxay ku timaadaa min ariiqi xamaad bnu zayd can ayuba sakhtiyaani abu ayuub bn abi tamiimata sakhtiyaani can bn siriin abu bakr can abi hurayra waa min asax اlasaniid cinda اlmuxadiثiin riwaayada odhanaysa saddex goor hala dhaqo ee asaga fatwadiisa ah waxay ka timaadaa ariiqkaas aan ku awood ahayn oo min ariiq cabdilmalik bn abi sulaymaan can caطaa bn abi rabaxin can abi hurayra ayb marka waa saduuq cabdilmalik bn abi sulaymaan ama waa nin iqa cala aqali markii aad loo Eh, loogu kala togo ee eh, la bumbuuniyo wadaadkaas cabdilmeliga haddiise laakiin hoos loo dhigo waa sado hase labada riwaayo isku awood ma ah isku awood ma baabu tarjiix maro waxaa xoog badan riwaayatu xamaad ibnu zayd can ayuub can ibni siriin can abi hurayra ayib haddii jamca la mari lahaa wej loo jamciya ma laha maxay riwaaya riwaayadan sheegaysa todobada waxay waafaqsan tahay riwaayadii marfuucada ahayd marka ra'yigiisa mowquufka ah ee waafaqsan riwaayadii marfuuc ahayd ayaa dhan walba xoog badan marka xaniifiyo warkood intaas inaynu ka tilmaano waa rabay midda kale xadiidkii cabdullahi bn qafar almusani radi allahu tacaala canhu ee sheegaya wacafiruuhu haaminata bituraab bituraab xasan albasri baa ku dhaqmay xagga taabiciinta xasan albasri baa qabay in toddoba gooroo biyo ah iyo mar cara wada tala dhaqo weelka iyo shaygu eygu afka geliyo sideed calaa daahir اlxadii calaa daahir اlxadiid lagu dhaqmo asagaa qabay ibn cabdilbar fi istikaar waxaynu ku maray inuu yidhi ma ogi axad fuqahada ka midoo sidaa qaba oon xasan ka ahay walaa aclamu axada qaala bidalika hayruhu axad aan asaga ka ahayn laa aclamu axadan qaala bidalika hayrahu axadan asaga ka ahayn oo sidaa qaba maana arag yani wuxuu tilmaamayaa ra'yiga xasan albasri inuu yahay ra'yi shaad ah oon lagu taageerin oon lagu raacin ayib adaabit shuduud shuduudka fiqiga ah ee madmuumka cinda alfuqahaa iyo shuduudka hayru madmuumka waa inaad kala barataa kulu man tafarada biqowlin kul man tafarada bqowli min غayri daliili muctabarin fi اlusuul ayaa shaadka la yidhaahdaa shuduud alfiqhi nin walboo qowl la tafarudo la gooni noqdo ra'yi iyo madhab iyo qowl baad la timid wax kugu raacayna uusan jirin wamaca dalika aadan cuskanayn daliil muctabara fi اlusuul daliil muctabara fi اlusuul haddii qowlka aad adigu la gooni noqotay oo wax kaaga horeeya uusan jirin wa maca daalika aad cuskatay daliil muctabara fi lusuul shaad lama yidhahda fi lfiqi shaad lama yidhahda fi lfiqi iska ogaada warkaas waa ra'yil jumhuur buu khilaafsan yahay ra'yigaa ra'y shaad weeye shaadku min xayu luqa hadii loo jeedo gooni baad umada ka noqotay loo jeedo dhib ma laha laakiin shuduudkii madmuumka ahaa fiqhan wa sharcan kaa lama yidhaahdo لأنa شhuduudka madmuumka waxaa weeye التaفarudu bqowli min غayri daliili muctabarin fi اluصuul daliilka muctabarkan ka hadlayna ma aha inuu yahay daliil isku waafaqsan yahay calىa xujiyatihi nin baa qowl la tafaruday markaasu wuxuu xujaystay qowlu صaxaabiyin maslaxa mursala ijmaacu ahli اlmadiina maala alijmac asukuuti adiladii mukhtalafada ahayd iyo tii mujmacada ahayd mid ka mid u deliishaday hadaa waa daliil muctabar fi lusuul khilaaf baa ka furan waya saa'iq ah. idan ninku hadduu qowl la yimaado tafarada bihi waxtamada calى daliilin muctabarin fi lusuul laa yuqaalu lira'yihi annahu shaad ra'yigiisa shaad lagu odhan maayo haddii kale shaafici shaad buu noqon axmed shaad buu abu xaniife shaad buu noqon maali shaadbun kullu imaam shuduud buu ku dhacaya ibn xasan baa wuxuu qoray kitaab oo afarta ama kaga hadlay nin walba aqwaashuu la yimid iyo aaraada fiqigu la yimid allatii lam yaqulha axadun qablahu shaaficiya xanaabili maalikiyiiyo xanafita isqaadanoo isdhigaan bay hawshaa jebin waayeen dahab wuxuu idhi hase ahaatee imaamku hadduu qowl la tafarudo xaggana uu u daliishado daliil muctabara laa ba'sa bihi sokii horaan ladinkarlaa maaha ad ku hayseen shuduud shuduud weeye yacni laa yuujad imaam aan la gooyo noqonin biqowlin lam yaqulhu axadun qablahu laa siyamaa imaamka annaga shaafici iyo abu xaniifi iyo maalik axmed baabaroob oo asagu nimanka waa ka aahaar badnaa waa ka naqli badnaa waana ka dambeeya haddii geerida shaafici iyo axmed u dhexeeyay taqriiban wax ka badan afartan sano wax ku dhow laba boqol iyo afartanba shaafici dhintay axmedna laba boqol afartan iyo kowgii soo ma ahayn mise taqriiban afartan sano wax ku dhaweeye hadde maxaa dhima soddon iyo sagaal sano idan waa cimrigiinna wax la-eg wey afartan nin jiraabaa idinku yar baan u malaynaya almuhim waxaa weeye isagu aaraariisu boqolkiiba sagaashan waxaa weeye taabiciin iyo saxaabe iyo meeluu geliye waayi maayo cidda uga horraysa wa maca dalika mafaarid buu leeh mafaarid buu leeyahay shaafici mafaarid iyo kharaa'ib buu leeyahay maalik abu xaniifa sidoo kale marka iska ogaa daabidka ashuduud alfiqi maxaad tidhaahdeen wa atafarudu biqowlin min hayri daliilin muctabarin fi lusuul kaas waxaan ka hay ninkii shuduud oo madmuuma kugu sheega inuu xerow yahan hawsha weli u ogow marka ama shaha u ama ku muuso ama iskaga tag aday kuu taalla taa waa masalo marka ibn cabdilbar warkiisaasi marka taas baynu ka xasan اbasrisadmashadba abadan lannahu ictamada calaa muctabar maahe nas buu haysta nas eygu weelku galo dhaqa toddoba goor marka sideedaadna cara ku dara lama dhihi karo waa shaad shaad lama dhihi karo inaad fahanteen baan u malaynay walidaalika alimaam almuxaqiq almudaqiq ibn qayl ciid wuxuu yidhi wاlxadiiثu qawiyun fiih madhabka xasan albasri xadiidku waa ku xoog badan yahay wman lam yaqul bihi اxtaaja ilى tawiilihi bwajhin fiihi istikraa mudai mujtahida wuxuu yidhi ninka xadiidka aan sidiisa ogu dhaqmin sida xasanoo kale wuxuu u baahanayaa xadiidka inuu awilo ou leexiyo leexin weliba qananaf ah oo qartajeex ah ixtaaja ilى tawiilihi biwajhin fiihi istikraahun ay takalufun wa tacasuf inaad garateen baan u malay wbitaali wbihi qaala axmed bn xambal imaam axmed bn xambal baa qaba in sidaa loogu dhaqmo sida xasan albasri oo kale xadiidka qaatay wuxuu uhi yuqsalu sabca miraarin biاlmaa'i wاthaaminatu biاturaab toddoba goor baa biyo lagu dhaqi marka sideedna cara lagu darahaya xarb ismaaciil kirmani baa riwaayadaa soo guuriyey fii kitaabihi masaa'ilu axmed wa isxaaq juska hadda laga daabacee weyne tahaariya salaada ku saabsan markaasuu wuxuuhi wadahaba axmadu ilaa xadiidi cabdullahi bni afal waa kee xadiidka hadda aad xalay aad soo marteen inugu dambeey mise kubaa ka dambeey ama isla riwaayadiisuun tahay asagaa inoogu dambeeyey isagaa inoogu dambeeyey ayib xadiidkii weeye wacafiruuhu aaminata fi turaab taasna marka masaa'ilu xarb in ismaaciil kirmaani mujalladka koobaad boqol iyo an baad ka fiirin kartaa boqol iyo an ayib alimaam shaafici raxmat ullahi tacala caleh waxaan isleeyahay hadduu xadiidka sheekhu heli lahaa isagoo saxigu qaadan lahaa lanna waa min ariiqatihi wa madhabihi walidalika alimaam nawardi fi lxaawil kabir wuxuu soo guuriyey shaafici inuu yidhi huwa xadiiun lam aqif calaa sixatihi xadii cabdullah bn qafal almuzani yuu imaamku sheegay markaasu waa xadiid aanan weli ogaan inuu saxiix yahay lanno ariiqiisa ma helin uu ku sugan yahay axmed waa ku dhaqma lanna wuxuu ka wariyaa min ariiqi xamd saciid alqataa xalaad soo marteen asagoo xadiidku ka yimid mise kama imanin xaggaas waanu soo marray yaxmed saciid alqataan riwaayaadkiisa waynu soo marray xale axmed wuxuu ka wariyey min ariiq yaxya saciid alqataan can shucba ila aakhirihi ariiq wuxuu ku helay min asax alasaniid ah oo xoog badan imaamu shaafici u dhale waa xadiid lam aqif calaa sixatihi waa macduur asag laakiin ninkii shaafici ah ama muxadita ee ahari ah ee xadiidka ogaada kadibna aan ku dhaqmin wuxuu ku qasbanya inuu yidhaahdo inuu ama awilo biwajhin fiihi istikraah oo muxuu u jeedaa waa wajhi soo sheegay ee ma maadaama biyuhu iyo caradu laba jinsi ay kale yihiin biyahana in gooni loo xisaabo oo toddobaay noqonayaan carradana gooni loo xisaabo mar sideed laga dhigo halka marayd isku dartay carri iyo ciid ah, ciiddii aad kulmisa biyaha ka soo qaadaynaa labo labo ayib nabiga calayhi salaatu wasalaam addoon eh, nin eh, xaj ku dhacay garaacayay boqol ulood markaasaa labalabo la iskugu qabtay labalabo boqol bay noqdeen ninba saxaabiga wuxuu yihi konton nabiga ku dhuftay wuxuu boqol buu ku dhuftay ninna wuxuu tiriyey gacanqaadka ninna muxuu tiriyey waxa ku dhacaya ruuxa marka sidaasay wejiga istigraag demdaqaciid uu ka dagaalamaya leoog nagu gadaal xoorayo wejigaasu u jeeda almuhim intaan aan baraarujiye aan rabay aan iskaga tagno baabunahyi can ilbowli fi lmaai araakid wuxuu baab yahay baabunahyi can albowli reebidda la iska reeba in lagu kaajo fi lmaai araakidi biyihii fadhiya een soconin almaau araakid waa biyaha fadhiya een soconin il ku socotana aan lahayn il ku socotana aan lahayn wa haddaynu kala qadna daa'imka iyo raakidka وxadثna يحيى بن يحيى التmيمي ومحمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا الليث بن سعد بوجد xا وxadثna قتيبة بن سعيid xadثna الليث بن سعد عن أبي الزبير ليث بن سعد riwaayaadkiisa can أبي زبير min أصح الأxاadiiث baa lagu tiriya لأnna si iطقاan goonia iyo tatabc goonu leyt ku leeyahay أxaadiiث أبي الزubayr sida dar بن xزم dura أxaadiiث أبي الزubayr can jaabir dura wuxuu yihi يxtaج b riwaayaة الlayث can abi الزubayr qiso gooniguna ku leey ka akhriya in allah can abi الزubayr can jaabir can rasul اlah sal slam annahu naha nabigu ummadda wuxuu ka reebay an yubaala in lagu kaajo fi اlmaaءi الraakidi biyihii fadhiyey biyihii fadhiya aan soconin وxadaثnii زuhayr bn xarbin xadaثna jariir wuxuu jeeda bn cabdاlxamiid الdabi can hishaam yacni bn xasan اlqurdusi الأsdi can ibni siriin muxamed can abi hurata radi allahu tacaala canhu canhu sal slam qaal laa yabuulanna axadukum midkiinuusan ku kaajin fi lmaa'i daa'imi biyihii fadhiyey uma yakhtasilu minhu kadibna uun ka qabaysanin yuusan ku qabaysanin ama xaggiisa ka qabaysanin addaa'im iyo alraagid waxaa loo badan yahay in ay isku mid yihiin oo uu tawkiid iska yahay oo isku macno yihiin niman baa kala qaado waxay yidhaahdaan addaa'imna waa biyaha fadhiya isha leh sida ceelkaoo kale ceelku biyuisu waa fadhiya ma socdaan laakiin ilbuli waxbaa ku soo socdo waxbaa ku soo kordhaya raakidkuna waa biyaha fadhiyaan soconin meel il oo kordhiso il ku soo wax ku daraysanaysa sida baraagta iyo maxaan ku dhahdaa waraha iyo garbooyinka iyo waxyaabaha noocaasa وxadثna محمد رافع عن نysابور الqشhيري قال xadثna cabدالرزاق xadثna معmر عن hmام بن منبه قاaل hذا ma xadثna أبو هريرةa kani waa أxاadiiثu noo sheegay أبو هريرة can محamed محamed nooga tabiye rasuل ilah rasuulka ilahi ah sل ل sلم فذakra wuxuu sheegay أبو هريرة أxاadiiثa buu sheegay oo minha uu ka mid yahay وqاala رasuل الlah صلى اه عليه وسلم laa tabul fi lmaai daa'imi biyo fadhiya ha ku kaajin alladii daa'imkaasu laa yajri aan soconin laa yajri aan qulqulaynin laa yajridaas marka weli ku kala saari mayso biyihii fadhiya ishu ay ku soo dhacaysa iyo kuwii fadhiya ila'aanta kulli laa yajri wey midkoodna ma socdo uma takhtasilu minhu takhtasila iyo takhtasil saddexdaa qiraa'aba waa la akhriyaa almashhuur laakiin waa in ama la godo ama la reebo kordhowga aad baa loo war ibnu maalig iyo wadaadaha war wadaadana waa u qilbixiyaan dhib mala uma takhtasilu minhu kadib aad ka qabaysato ma'aalka dambe xadiidkan marka uruqda labada saddex dariiq sheekh uu ka keenay ujeeddadiisu waa nahyun can اljamiic laa nahyun can اljamci baabunahyi markaad maraysaan usuulku waa taqaanaan mar waxaa lagaa reebi ajrumin waad ku barateen laa taأkul الsamaka watashraba watashrab iyo hawlihii allabana soo ma garanaysaan mar ha isku daran weeye waxaa lagaa reebay waa maxay hasla cunin ha isla cunin ee kala cun wey haddaad caano cabto mallay ha ka dabageynaya kalloon haddii kale adaa isyaqaan shuban iyo waxaa kugu bilaabanaya wax la garan waaye calool xanuun iyo isdhaaf haddaad kalluun cuntanah meelaha shaah bigaysa ka dabawareegi iyo isturungi mooyaan iskugu dhowaanin caano wale waxaa dhawa marka dhulka hulu la joogo iyo xijaas oo kale la joogo meelaha qabow dhib ma laha ayib siday doona ha noqotee kaas waxaa loo yaqaanaa nahyun can iljamci waa nahyun can iljamci laa taakul aلsamak watashrab اlaban waa nahyun can اljamci huna laakiin waa nahyun can اljamiic nahyun can اljamiic nahyun can اljamci waxaa looga jeedaa shay walba iskii baa lagugu diidan yahay horta biyaha ku kaaji oo laguma ogolo hadaad ku kaadidana ha ku qabaysan hana ka weysaysanna wey mid walba iskii baa lagugu diiday ee ma aha ha iskugu darin biyaha kaadi iyo qabays ama kaadi iyo weys ha iskugu darin ma aha sida hore aan u soo nidhi mxuu ah maalka carabiga naxwiga ah ee laa taأkul isaba watashrab laban oo kale ma ah kaa waxaa loo yaqaanaa fi اlusuul nahyun can اljamci ayib kana waa maxay waa nahyun can اljamiic waa nahyun likulli fardin binfiraadihi wey calaa xidatihi mid walba iskiibuu kaaga reebanya iskiibuu kaaga reebanya waxaa kaloo xadidka ku jira fiihi tanbiihu biاladna cala اlأclى fiihi tanbiihu biاladna cala اlأclى baa xadidka ku jira nabigu wuxuu uhi alayh الsalaaة wasalaam biyo fadhiya yaan lagu kaaji in lagu saxrooda ka warrama waaba ka daro wey waa ka dar fiihi tanbiihu biاladna oo kaadida ah cala alaclaa oo oh, saxaradaio wixii la halmaalo ah tayib marka oo dhan waa ku jiraan waa ku jiraan nahyiguna marka nin calaa daahiri in lagu maro biyuhu ha badnaadeen ha yaraadeen marba hadday fadhiyaan nabigu waa inaga reebay inaan ku kaadino oo lagu saxaroodo ayib maxaa yeele waxay keenayaan inay biyihii nijaasoobaan inay biyihii uraan dhibaato badan baa ka imanayso laakiin fuqahadu nin walba asalkiisi buu la aadaya asalkii xalay aynu soo marray buu la aadaya oo shaafici waxay leeyihiin biyaha nabigu uu leeyahay yaan lagu kaajin oon loo dhowaanin waa biyihii ka yaraa qolatayn xanafiya waxay leeyihiin waa biyihii aan ahayn mustabxirka ayb maalikiya iyo qolyaha daahiriyan waxay leeyihiin nahyi waa nahyu tacabudba ila biyo ma nijaasooma ilaah ay isbadlaanoo doorsamaan ma nijaasoobaan haddaba nahyigu allahu aclam bimuraadihi waa nabiga ina yidhi cala rasi walcayn waa nahyi tacabudi ah nin walba asalkiisa xal aad soo marteen buu la gelaya xala idiin soo hormariyay usuusha wadaadaha baabulmiyah waxba kata kusi mashquuli maayo laakiin nasku daahirkiisu waxaa weeye inaan baabkaa lala aadin oo nadaafad iyo hawl caafimaad iyo nijaaso iyo arrimo badan buu nabigu isku qabtaye war biyo fadhiya ka fogaada saa buu nabigu biyihii socday uusan sheegin kuwaasu inta badan ma hallaabaan jerisman lagama qaado waa biyo tegayo soconayo awood laho isyiidayo wixii kala tuurahayo nijaasada kala qaadahayo oo iyagaa isfiltiraaraynayo laakiin fadhiya waxaa laga yaabaa hal litroon kaado anu meeshan dhigay inaad darsataba xanuun xun aan qabo balkii la waaye kii miskiinkaa balaayaad halkaa ka sii qaadaya waa la qashinsanaya way urayaan xanuuno badan baa laga qaadaya marka in kor loo yar nahyiga sidiisa lagu daayo ayaa wanaagsan nawowina sharxaysa waa masaa'il badan buu ku sheegaya idinku muraajaceeya insha allah muhiimadda xadiidku waa maxay muhiimadda xadiidku maqsuudkiisu meesha ku jira waxaa weeye التنزه عن التقرب إلى الله بالمستقدرات شرعا أو طبعا هذا مقصود الحديث التنزه in layska ilaaliyo oo laga fogaado ila التaqarub ilى اllahi bاlmustaqdaraati شharcan aw طabcan waxyaabaha la qanshinsado ama uraya ama la necab yahay all in loogu dhawa in laga fogaado in laga fogaado shay nadiifa carfahaya wanaagsan ilaahay subxaanaه wa tacaala hada huwa cinda اljumhuur maqsuud الnahyi wa atanazuhu can الtaqarubi ilى اllahi bاlmustaqdaraat hada cinda اljumhuur ama cinda aahiriya ciddi raacda waa maxay maqsuud nahyi waa atacabudu bimtiaali amri اllahi wa amri rasuulihi huna maqsuudka macluulka ee xikmada ku jirto ayagu ma eegayaane tacabudi la adaya ayb meesha maxaan saa ulayn yabulu axadukum fi lmaai fi lmaai lama kala qaadin biyo yar iyo biyo badan midnaba alma waxay tiraadaan waa ismu jinsi la geliya al yaummu yaummu soo saas kumaen ogeen alma waa ismu jinsi waxaa la geliya al idan wuxuu faaidana cumuum biyihii yaraa iyo kii badnaaba ficilka hore laa yabuulanana waa ficil fii siyaaqi annahyi oo lagaa reebay asaguna wuxuu faa'iideeyaa cumuum bowlka ama ha oo tis yar ha noqdo ama bermiil dhan ha noqdo ama letir ha noqdo la kala qaadi maayo maya biyahaanu haddee nabigiiaan lagu kaajima waxay kaadi ma ahayn in yaroo bay ahayd laga dhegaysan maayo laa yabuulanna yacumu albawl alqaliila walbawl alkaiir fi lmaai daa'im almaa asha ku jirtana waad garateenoo ismu jinsi alla geliyey mucaraf ah wuxuu asna yacumu almaa alqaliil walmaa alkaiir ayib ikhtisaalka hadda la sheegay kana waxaa loo yaqaanaa waa tii cagsigeeda cagsigeeda oo kale wey haddiiba xadadkii weynaa ee u cuslaa laga diiday loogana ba'ay waysana markeedabajooji way iman doontaa laa yabluna axadakum fi lmaai daa'im uma yatawada'u minhu baynu ku soo marray sunanka oo isla xadiidkana xadiidkan markaynu marayni riwaayad waxaynu soo mar laa yabluna axadakum fi daa'imi uma yatawada'u minhu idan husligan waxaa looga jeedaa jinsu ahaara weyso iyo qabiisba waa isku mid in xadii laga weysanaya asara iyo mid abara waa isku mid biihii fadhiyay macnahaas ayaa hadda meesho loo diiday ibn xasam isagu hawshan halka marka la maraya wuxuu leeyahay waxyaaba la yaabo aad loogu eedeeyo daawud bn cali adaahiri baa ugu horreeyey asalku taqriiriyey bayna ku salaysan tahay shaaficida la doodayna weli maysan u garaabin waxaa wanaagsan ruuxa markaad la doodayso inaad muqadimaadka uu ka duulayo aan u salinta ama aad ka niqaashto annaga shaaficiye ama xanaabilyo jumhuur waxaan dhiganay biyahan haddii waxaa loo diiday waa maxay nabig wuxuu diidan yahay inay nijaasoobaan oo cillada laga baqaayo ee looga cararay biyaha nijaasaynina ha iska aafaynina wey ibnu xasam hadde waa inaga soo marray maalik buu ku madhab yahaye daahiriyo waxay qabaan biyuhu ma nijaasoba ilaa ay isbedelaan ay nijaasadu dooriso haddaba isagu wuxuu leeyahay biyo fadhiya ninkii ku kaaja hadday kaadidu badashoy doorisana kii ku kaajiyey ku kala midna kuma weysan karo kumana qabaysan karo waa saxiix laakiin haddaysan kaadidii doorinin axad walba waa u waa ku qabaysan karaa waana ku weysaysan karaa laakiin kii ku kaajiyey kuma weysaysan karo kumana kumana qabaysan karo waad fahamtee fadhiyaad ku kaadiday kaadidii biyihii ma bedelin biyo badan bay ahayn ama garbo ama war dhan bay ahayn amaysan yeelin muslimiinto dhan waa u fasaxan yihiin inay ku qabaystaan ay ku weysaystaan laakiin adugu adduunka haddaad biyo ka weydo ayaga kuma qabaysan kartid mana ku weysaysan kartid waad gabagabaysan buu ku yidhi boodh iyo carad yeelay daalim baad tahay waa lagu tacsiirahaya waa lagu ganaaxahaya halkaasuu la maray wuxuu yidhi haddii aad banaanka intaad ku kaada kaadida ay soo qulqushoy biyihi gasho dhib male waad ku weysan kartaa haddii aargalaan ama kalax ama dhil intaad ku kaada aad ku shubtana aydna waad ku weysan kartaa inaan ku kaleedhiyo biyihii iyo intaan baaldi sakeel ku kaajo ku shubo maxay isdooriyaan ninkan waa daahiri marka intaan baaldu ku shubo bui aan ku shubo laa yabuulanna lafdiga ma soo gelay buu laa yabuulan kuma kaajin kaadi baan ku shubay miyaan isfahanna yani daahiriya warkeedu halkaas weeye ibnu dakiil ciid kitaabkiisa sharxulimaamka taqriiban lix beej maalma lix safxo ka badan ayuu ku radiyey masaladaas wa min ashnaci maa nuqila can daahiriyati aljaamida buuri caydhsaday fadliyey sancaani baa xaashihiisa alcudda u garsooray su u wadayna imdaqliciid buu dhulka dhigay ibn xasan buu u garbixiyey bal isu dhegaysta idinku labadaa wadaad akhridaan culays ma laha almuhim wuxuu u arkaa ninka falka sameeyey ku kaajayna nahyi baa qabtayoo waa in la tacsiiro ninkii hawl kale sameeyeyna waxaa uun la eegayaa biyuhu makaadidu ma doorisay mise ma doorinin manaadkiisa tacabudka anbuu fiirsanaya aan iskaga tagna dhib <clears throat> baab nahyi can اliqtisaali fi اlmaai الraakid wuxuu baab yahay reebidda la iska reebay in lagu qabaysto biyihii fadhiyey hunaa wuxuu ahaa biyaha fadhiyaan lagu kaajin buu shooraan soo hormariyey imaamku iyo axaadiistii hunaana waa maxay biyo fadhiya in janaaba lagaga qabaysto baab nahyi can اliqtisaali fi اlmaai الraakidi meel janaaba way hadda biyo fadhiya in janaaba lagaga qabaysto oo dhex gasho inaantaad biyo fadhiyo garbe iyo war aad janaaba kaga qabaysato hadda way urahayaan biyihina xadiidkii baad ku reebtay anna hadhow baan ku reebi waagi dambe uu biyo sumaysan bay noqonay waxadaana haaruun ibnu saciid alayliy اlmisri wa abu طaahir axmed bni camrin wa axmed bni ciisa ibni muslim almisri asaguna jamiican can ibni wahbin cabdulahi bni wahbin muslim qurashi mowlaahum qaala haaruun haaruun ibnu saciid wuxuu yidhi xadaana bni wahbin labada wadaadii kalena can bay yidhaahdeen wey أخبرنا cمر بن حارث عن بكير بن عبد الله بن أشج أن أبا السائب الأنساري المدني مشهور بكنيته مgaciisana lama يقان أن أبا السائب الأنساري مولى هشام بن زهرة xadث wuxuu u sheegay wadaadka بukayra أنه سمع أنه أسga أبا السائبة سمع inuu mقلay أبا هريرة رضي الله تعالى يقول asagoo leh قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم لا يغتسل أحadكم midkiin yuusan ku maydhanin في الmاء الداa'م biyihii fadhiyey wa huwa junubun asagoo janaabo qaba adagoo qasli qaba somaali qasli bay dhahdaay janaabada wadaadaha sheege adoo marka qasli qaba biyaha ku qabaysan nin fadhiya faqaala wuxuu yidhi wadaadkii abasaa'ib kayfa yafcalu ya abaa hurayra abaa hurayra biyo fadhiya haddaanan janaabo kaga qabaysanaynin haddii seen yeelaa magal gashaa ma gebagabaysta biyihiina waa kane qaala wuxuu uhi yatanaawaluhu waad ka darsan buui ka qaado tadhiil soo raati iyo weel biyaha darsoo bannaanka ku qabayso ama gacmaha ku daldaloo meel ku shubo ayib yatanaawalu qaadan tanaawulan qaadasho laa yanhamisu fi lmaai wey biyaha tiimban maysid makhuuran maysid quusi maysid dhexgeli maysid intaad biyaha ka dhaansato meelaha ku qabayso biyaha ummadda ka aafaynin xadiidkaana macanihi horuu daba socdaa xadiidkan wuxuu kutusahayaa nahyiga hore ee biyo fadhiyaa lagu kaajin kadibna yaan qabaysanin ahaa in uu nabigu nadaafad uu raadinayo maxaa yeelay ninka junubka ah biyaha ma nijaasaynaya ma nijaasaynayo ayb haddaad markaa qabtaan inay manidu nijaaso tahay markaaunbaa biyuhu khatar gelaya waxaaba laga yaabaa wadaadku inuu horaanba soo ishaystayba waana sida badan haddee ayb hadda janaabuwhuwa junuubu nabigu yidhi ma sheegin nijaaso iyo mani midnama sheegin idan in nadaafad la ilaalinayo biyaha istiqdaarka laga dhowrayo biyaha la ilaalinayo yaala xadiidkii kii horeba laga qaadanaya wadaadaha qaba marka biyaha mustacmalka inaysan dahuur ahayn xadiidkanay xoogo ku dhagaan waxay leeyihiin cilatunahyi maxay tahay laa yaqtasilu axadukum fi lmaai daa'imi wahuwa junubin waa maxay horaanna biyaha fadhiya haku kaajin baa lagu yidhi oo waxaa la diidanaa inay nijaasoobaan halkanna waxaa lagu yidhi biyihii fadhiya janaabaha kaga qabaysanin maxaa yeelay mustacbal bay noqonayaan oo biyo daahiray noqonayaan oo hayru mutahir ah labada gooro biyihii waad aafaysa wey labada goor biyihi waad aafaysay nijaasa lagu dhaqan karaa laguma xadis laguma koryeeli karo oo marka adoo junba aad qabaysato marna wayba nijaasooba hayaan halkaasay la mareen waxay u baahan tahay asalka in la sugo yani waxaad faraca la dhisaa adilla loo raad markaad asalka fadhiis horta dayl u keena biyaha la isticmaalay inaysan daahir mutahir ahayn dayl u keena annaga shaaficiyaba roon ba haddee oo le waa biyuhu waa daahir laakiin ku dahiri maayaan xanafiyo dhowr qowl bay le oo nijaaso ah waa nijaasa bay leeyihiin biyihii lagu weysaysto ama janaab lagaga qabaysto waxaa waa nijaaso hadday ku gaadhana waa iska sii dhaqaysa annagaabaa roon oo qabna wuxuu waa daahir weeye laakiin muahir maaha annagaaba qabna waxaa kaloo halka ku jira raawigu inuu adraa bifiqhi maa rawa wuxuu wariya isagaa u yaqaana markii la weydiiyey ishkaalka wuxuu dhi haa darso bannaanka tag idan hadduusan fahansanayn durba su-aasha degdega ama keenin wa daliil calaa ana abahore min fuqahaai asaxaaba xanafiye iyo waxay ku mashquulo marka ayada baabu wujuubi gasli اlbowli wغayrihi min النajaasaati ida xasalat fi اlmasjidi وأna اlأrضa tahuru biاlmaai min غayri xaajatin ilaa xafriha tarjamada dheer baana ii taalla wujuubi gasli اlbowl kaadida in la dhaqa inay waajib tahay iyo wغayrihi kaadi waxaana min النajaasaati nijaasooyinka kale ah goorma idaa xasalat fi اlmasjidi hadday masaajid ku dhacdo ay nijaaso gaadho wa ana alarda dhulkuna iyo ciiduna tadhur waxay ku daahir noqon bilmaa'i biyo lagu shubay min hayri xaajatin ilaa xafriha iyadoon baahi loo qaba in la qodo oo la duleeliyo xanafiya waxay qabaan dhul hadday kaadi iyo nijaaso gaadho laba mid un weeye caro jilicsan oo tamuux ah ama bacaad ah inay tahay oo marka ayadaa qodid looma baahnee biyaha lagu shubi maxaa yeele biyuhi lagu shubi hoos bay u quusayaan oo gelayaan way libdayaan kor iyo hoosba biyuhu waa gaadhayaan hadday laakiin meeshu meel digaan digo adagoo dibira ay tahay kaadina ay gaadho waa in la qoday dheeno carada la qaado caradii horta la qaado intii nijaasowday la weegaaro la qooqaaro kadib inta marka la saydho ayaa biyaha lagu shubayaa meesha haddii meel dibiroo lagu kaaji aad biyo dusha kaga shubtay dhaheen way dul ordahayaan kaadidun hoos bay kuu fadhidaa waa in la qooqaaroo la weegaaro tiibuu rabaa inuu marka tarjamada ku baabi'iyo wa ana alarda tadhuru min hayri xaajatin ilaa xafriha ilaa xafriha waa isbanaan malayn waa tafsiilkii xanafiyada midka u dambeeya ku saabsan dhulka adag ayuu marka haysta وxadثna qتaybaة بن سacيid xadثna xamaad whw بن زayd بن dirhم الbsri can ثاaبت بn أسلم الbunani can anas bni maaliki ana acraabiyan nin reemiya ah ninka reemiyiga ah meesha lagu sheegay isagoo mubhamka an baa la sheegaa laba saddex xaafid oo taarikhda ku fiicanba midkood wuxuu sheegay in uu yahay ninka asaga aqrac ibnu xaabis atamimi ninka remiga wuxuu hi waa aqrac ibnu xaabis atamimi wadaad kale wuxuu ma ahee waa abu musa almadini wadaadka isaguna xambaliga aye faniga xadiidka khatarta ku ah wuxuu ma ahee waa ninkii la odhan jiray dul khuwaysarat alyamaani khawaarijta aabbahood khawaarijta ninkii ay ka farcameen ninkaa wey wadaad kale wuxuu hi maehe waa ninkii la odhan jiray xusaynata bnu badrin ninkii wey cafwan cuyaynata bnu xusnin ayib cuyaynata bnu xusnin albadri asaguna ninkii ahaa weeye reer bani tamim aqra bnu xaabis dulkhuwaysarat alyamaani cafwan cuyaynata bnu xusnin saddexdaa qowlba waa la sheegaa almuhim nin reemiya ah wey waxay ahayd saxaabadii nabigoo fadhiyo xadiiahaya iyuu soo galay markuu saa usoo galay buu ragcatayn tukaday ninkii reemiig ahaa taxiyatulmasjid buu ku dhuftay markuu ku dhuftay xaggo kale intuu fadhiistay wuxuu allahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa axadan salaamu calaykum ma laha seetiin ma laha ragcatayn buu tukaday kadibna xagguu iska fadhiistay wuxuu yidhi allahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa axadan wuxuu laqad taxajarta waasican wuxuu hi shay waasicoo ballaaran oo naxariis ilaahi ah ayaad soo qoqobtay ood soo xidhxidhay wax yar kadib bamarkuu cabaar fadhiyo sheekadii iyo xadiidkii cabaar socday iyuba iska kacay qoorhkaasoo intuu iska istaagay kaadila istaagay somaali waxay dhan dabaalxumada hiriqu ka bilaabay soo galayba ragcatayn buu tukada waa wanaajiyey kadib muxuu bilaabay inuu ducaysto kuma haysanno allahuma arxamni wa maxamadan sax wey culays ma laha walaa tarxam macana axadin ulmi wey sidaa maaha tan dambe lama ogolo maxaa yeelay inta hore way bannaantahay inaad ducada ruux ku gooni yeesho mar haddaanan dad guud aadan imaamo ahayn amaad u ducaynayn noo ducee baa lagu yidhi markaasta ilah aniga xasaan noo naxariis waa dabdara midda ayada ah laakiin haddaad adugu ducada maagto axadkaa doontaad ku khasisi kartaa haddaad qunuudaysana iskuma khasisi kartid oo ummad baad hor taagan tahay noo ducee haddii lagu dhahana isku soo laab xoogoo gobonimo maaha inta hore kuma haysan ila cidna kama codsanin allahuma arxamnii wa muxamadan waa okay dhib ma lah laakiin walaa tarxam macanaa axadan yani waa dulmi middaa ayada taabuu qoonsaday laqad taxajarta waasican midaas buu nabigu qoonsaday kadib kaadibu agga la istaagay ana acrabiyan baala fi lmasjid xadiiku min xadiii anas waa muharajun fi saxiixayn wa muttafaqun calayh min xadiii abi hurr caan ka yahay bukhaari keligii sunankaa soo saara ayb ibnu maajah asagoo min xadii waatil ibn asqac baynu ku soo maray eh, ilaa saddex saxaabi buu kaga yimaadaa kutub sita anas eh, abu hurayra fi saxi bukhaari wsunan iyo waaila oo cinda ibn maaja iyo hayrkii ah ayb dhowr saxaabi buu kaga yimaada qisadu qisa caana wey anna acraabiyan nin remiya ah ayaa baala ku kaaja fi lmasjidi ashcaha caadiyadaheedu weeye waa masjidka nabi maxamed baa loo jeedaa faqaama ilayhi waxaa u istaagay bacdu lqowmi saxaabada barkood baa ku qamaamay inay abtaan bay damceen faqaala rasuul la rasulka il u taga daaya daaya walaa tuzrimuuhu ha ku kala goynina kaadida tuzrimuuhu waa ficilku masdarkiisu alizraam wاlizraam huwa alqaطcu ha ku kala goynina yani waxaa weeye baashada kugu istaagta waa xanuun dhib bay keeni kartaa masaajidka kollay nijaasowga horta ninkaadi sii daaya ku kala goyn isagun baa dhibi ama intuu cararo yu meelo kale sii aafayn ama intuu caruroo badbado maryihii dharki iska gaadhsiin waxaan mufsado ahaynoo damba ma jirto in la daayaa maslaxa ah ha dhammaysto dacuuhu nabigu daaye buu ihi walaa tujrimuuhu ha ku kala goyna kaadida qaala wuxuu idhi saxaabiga abu hurayra falamaa faraqa alcaraabi min bawlihi wey cafwan anas qaala anas wuxuu ihi falamaa faraqa ninkii reemiga markuu dhammeeyey kaadidu wey oo u bogta kaadidiisii dacaa suban wuxuu u yeedhay oo codsaday bidalwin min maa'in wadaan biyo ah wadaan biyo ah nabigu halla keena buu waa la keenay wey fasabahu calayhi kaadidaba ku dul shubay calayhi الsalaaة wasalaam xadaana maxamed muana qaala xadaana yaxmed saciid alqaطaan nabigu asagu hawsha ma samay saxaabaa samaysay laakiin aamirku waa kuma ayb rasuulka alayh الsalaaة wasalaam xadaana yaxmed saciid alqaطaan can yaxya ibn saciid alansaari xa وxadaana yaxmed yaxya wqutaybة bnu saciidin jamiica can اdarawardiyi qaala darawardi waa soo martan waa cabdilcaziz bn maxamed qaala yaxya ibn yaxya wuxuu yidhi ahbarna cabdulcasiis ibnu muxamed almadani isagoo magacuuba caddeeyo laqabkiisa maba aagayn oo u abtiriye wey wadaadaha kalea marka oo qutayb qutaybaan isagu ku gaabsaday can daarawarday yidhi can yaxya bn saciid alansaari annahu samica anas bn maalik buu maqlay yadkuru sheegaya ana acraabiya nin reemiya qaama istaagay ilaa naaxiyatin fi lmasjid qayb masaajid ka mida ayuu dhex istaagay fabaala fiiha qaybtii ama naaxiyadii ama dhinacii buu ku kaajay fasaaxa bihi الnaasu ummaddii baa ku dhawaaqday waa lagu qayliyey faqaala rasul rasulk uu dacuuhu daaya ka taga falamaa faraqa markuu dhammaystay kaadidii ninkii ramiiga ahaa amara rasul rasulk wuxuu faray in la keeno bidanuubin wadaan buuxda wadaanta weyn ee buuxdaa danuubka la yidhaahdaa dalwigu hadduu maran yahay iyo hadday biyo ku jiraanba waa la iska yidhaahdaa amaa danuubku waa markay buuxdo weeyey weliba weyn fasaba calaa bawlihi kaadiisiiba ku shubay yani makaana bawlihi baa loo jeeda meeshuu ku kaajay ayuu nabigu ka dabageeyey xadaana zoy bn xarbin xadaana cumar ibnu yunis alxanafi dhowr goor bani somar wadaadka cumar yunis alyamaami alxanafi inta badanna cikrima unbuu taagan yahay weli mayna soomaren isagoon sheekhiisu uusan ahayn cikribna camaar alcijli saan filay xadaana cikrimat bn camaar alcijli xadaana isxaaq ibnu abi طalxata alansaari isxaaq bni cabdillaahi wey isxaaq bn cabdillaah ibn abi alxat alansaari cabdullahi ibn abi alxa waa wiilkii anas walaalaha ayeen xagga hooyo ee anas istuu qaaday u geen nabiga ee nabigu dhamxaraga timirta u mariyey kadibna malabsaday ee nabigu dhihi jiray waa jacaylkii ansaar u qabto timirta ee u ducayn jiray wiilkii baa dhalay isxaaq isxaaq ibn cabdillahi ibn abi alxa awogii baa loo tiiriyey isxaaq oo abu alxat alansaari ah ama aabbihi waa cabdullah xadaanii anas bnu maali oo adeerkii ahad waa isxaaq adeerkii soo sidaa maaha uu kuu sheegi doon raawigu wahwa camu isxaaqa wahwa anas waa camu isxaaq isxaaq adeerkii weeye xagga hooyo xaggo xagga aabba ma ah umu salayn baa wada dhashay qaala anas wuxuu yidhi baynamaa naxnu fi lmasjidi xilli aan masaajidka dhex joogno annagu maca rasul rasuulka alla jirankiisa id jaa caraamin ramiya yimid faqaama yabuulu fi lmasjidi riwaayada anas inta badan ikhtisaar baa ku jira riwaayada abu hurera ka faahfaahsan ayib laakiin bukhaari wuxuu kugu samey xadidka abur ugu kala gooyey dhowr laba meelood buu ku kala keenay isagoo qaybtiiba ay qaybtay marka laisku qabto riwaaya kaamila ah ka soo baxaysa id jaa acraabi nin reebiya yimid faqaama waa istaagay yabuulu fi lmasjid inuu masaajidka qayb ka mida ah ku kaajo faqaala asxaabu rasuulilaahi mah mah warhe warhe wey war waa ku sidee wey mah waa kelimatu zajrin warkada warkada qaala wuxuu yidhi anas qaala rasul la sl l slam laa tusrimuuhu ha ku goyna kaayada dacuuhu daaya ha dhammaystay fatarakuuhu waa ka tageen nabi allow seen u degayna ma jirta meesha daaya haye kala dambayn baa la rabaa fatarakuuhu xataa baala xataa baala waa maa xataa atama bawlahu baa loo jeedaa ilaa kaayada dhammaystay uma intaa kadib rasulka sl slam dacaahu asagii buu u yeedhay idan masaajidku waa in la dahiriyo saxaabadina waa laga qabtay asna waa in hal la yidhaahdo masaajidka xaqiisii asaga xaqiisii waa in nin walba la siiyo faqaala lahu rasulku wuxuu ku yidhi ina hadihi ayada ah jinsi ina hada masjid nab ma dhin ah, masaajid o dhan baa loo jeeda buyuudda dhan ee lagu tukado laa taslix ooma suubato lishayin shay oo min hada kaadi iyo nijaasoo kale ah waxaan aad samaysay beytka ilaahay ma qabto oo mana cunno min hadal bawl kaadin oo kale ah iyo iyo usgaga iyo quran dhanba min hada albowl iyo alqadar waa maxay waa tacmiim bacda takhsiis qadarka caamsan bowlkuna waa qayb ka ah, qadarka ka mida ah wey ina hadihi اlmasaajid laa taslux ooma subato min hada albowl wax kaadidan oo kale ah walalqadara qurun iyo urna looma ogolo masaajid ilah waa la ilaaliyo wax walbo ura laga ilaaliyo nabigu acab walalqadara uskag qurun looma ogolo wax walba biniaadam qashinsado looma ogolo qolyaha sokoska uraya la soo gelaya masaajidka ee meeshay ka kaceen aadaan ku sujuudi karin maxad galaydiin ya shee cabdiraxmaan maxaa tihi baabkaasay soo gelayaan sheekh maxamuud muxuu yidhi waa in masaajidda loo diido xageeba marka uu ku tukanaya haddaan fiijino almuhim masaajidda ilaahay nadaafadooda ha la ilaaliyo nin walba wuu iska warqabaa ninka shiira ha isoo hagaajiyo waxba la isu qarin maaye masaajidda waa lagu dhiban yahay ninka afkiisu shiiro ha soo rumaydo carabka ha soo xoqo ha soo dadaalo ninka muslimka kugu garab tukanayo isu ku dhibsan dad waxaa jira markaad aragto aad dhihi ka leexo hebel weeye agga ka mar bayd ilahna waad imanaysaan adaa la soo ilaaliyo ma aha inaan idinka idin hawl guudoon ogahay baan ka hadlahaya waa yeeli maxaa layidhi umulisaba say wax arkaan ooma sheegaan sokos uraya mara aan nadiif ahayn af aan la soo cadayn dhiid aan laska soo habaynin qaad iyo sigaar waxaas masaajidda laga ilaaliyo ya sheekhuisujiir wuxuu leeya barya wuxuu ha ka darayba xolbadba intii la soo cabo yaa masaajidda shir loo joogi lahaya baydka ilaahay iyo muslimiinta yaysa idan dhibsanin nin walba waa is og yahay bayl insaanu calaa nafsihi basiira walow alqaa macaadiira ha la dadaalo intaasa looga jeedaa inamaa hiya buyuudda ilaahay waxaa loogu talagalay oy u ahaatay lidikri ilaahi xuskii in lagu qur-aan akhristo oo ilaahay lagu xuso oo lagu wardiyo iyo wasalaati in lagu tukado iyo wa qiraa'ati اlqur'aani qur'aanka in lagu akhristo cilmiga ilahay lagu barto idan masaajid intay qabanaysa waa intaa alla lagu xuso lagu tukado cilmiga lagu barto aw kama qaala rasul la sl sl ama siduu rasuulku yidhi alayh الsalaaة wasalaam qaala wuxuu ihi anas faamara rajulan nin buu nabigu faray min alqawmi ka mida saxaabadii fajaءa wuxuu la bidalwin min maain wadaan biyo ah, fashannahu waa ku gaaciyey calayhi calaa makaani اlbowl kaadadu meeshay ku dhacday yuu nabigu markaasi ku gaaciyey xadiidka marka macaani badan baa ku jirta fiqiyaad fara badan midda u muhiimsanee meesha taalla waxaa weeye najaasatu bawil aadamiy aadamigu kaadidiisu inay nijaaso in layska dahiriyana ay waajib tahay buu xadiidku caddaynaya waxaa kaloo ku jira in masaajidda ilaahay iyo buyuuddiisa la ixtiraamo la qadariyo la nadiifiyo la ilaaliyo meel carfaysa oo loo soo xiisaya laga dhigo soomaalida maogtahay masaajidda umad uma fiicno waa u daran yihiin asal reemiyi bay ahaayeen oo magaalada waa ku yaryihiin sidooduba magaalkooda inta xeebaha ka degi jirtay ahayn intooda kale xoolodhaqatay u badnaayeen markay intay guuraan meel degaan nin walba gurigiisa markuu dhisto oo adhigiisa ooto oo geela oodo oo xerada looda diyaariyo oo wiilaha soo xidhxidho oo wax walba habeeyo oo berri oo kale la gaadho wdhwr mawlac ma inoo haysaan mawlac laba oodood baa la soo jiido ayaa malagood galay meel bannaana intaasa lagu tukan berrina waa lagu kala yaacahay masaajid halkaasayba ka joogeenba muqdishaan xusuustaa siddeetamaadkii laba masjid oo la odhan jiray waxaa dhisay nimankii soomaaliya markaa ugu xoolo badnaa laba oday hadda waxba sheegi maaye holol waaweyn intay dhiseen iyo hataa weyse laga waayahayaa musqulo fiican ma laha meel laga weysta ma boomhool weyn iyo dhismo weyn agga oga ba maraafiq ma goob waxbarasho ma laha xafiisya ma laha adeeg kale ma jiro weyse ma jirto musqulo fiican ma jiraan koobooyinay qasacyo niman la ordo kuwiisan baad arkaysa naftu hayso qolyahan hindida soomaalida arag meel yar markay iskugu yimaadaan waxay dhisahayaan guryahooda masaajid ka waaweynoo ka fiican bay dhisahayaan waxay u qabanayaan intaasoo eekaroo dhul ah oo mustaqbal an boqoloo sano loo baxsado hadda soomaaliga fiican ee diinta jecel labaiyo toban biyana ma ku dhisto yuu leeyahay labadaa qolee barso ku tukada waa ninka ugu xariifsan hadda oo meesha ugu koraysa ah oo oday fuuli karin oo haweenay fuuli karin dhibaato sumayda arag midna wuxuu dhihi hotel baan dhisay qolkanaas yaa ku tukanaysaan intan ku tukada musqushaa laga soo bixi lagihii qoyan baa lala soo dhex istaagi roogii dartii baadan geli karin qolkii soomaali aafadeeda baydka ilaahay ha la ilaaliyo dhigto unbuu ku dhigi meeqaanka iyo qiimuhu rabbi joogo umbaa hadhowna adna aad waxay dhaheen somaali lax walba walba he shilalka isdhegto iyo shabeelku ku cunaa nin walba ilaahay meeshuu dhigo unbuu tagahaya ya she axmed maxaa tidhi hadda miya hadda waan wada soconnaa weli hadda somaad dhin haddaa tidhi moogta anu maxaan ka hadlahay intaas waa kafta iska ilaaliya waxaa kaloo xadiidka ku jira dhulku inuu nijaasoobayo oo haddana la dahirin sida dharka loo dahiriyo jirka oo la dhaqi kara asaguna waxaa ku jira ra'yiga jumhuurta ahaa inaan loo baahnayn dhulka in la qodo maxaa yeele waa tarkul isfisaal nabigu markuu meesha ku gaaja addoon um, wadaadka remiyiga ahaa ma dhihin meeshu ma adag tahay mise way dabacsantao jilicsan tahay ayib biyuu ku gaaciyey laakiin xanafi waxay leeyihiin iska named wuu jilicsanaa iyo tamiix buu ahaa in la qodoba looma baahnay qaabay u galgashaan ma waayahayaan axaadii dacfi ku jiro oo sunankan ku mara qaybo ka mida daaraqudniga behkina wakti ku bixiyeenna way keensadeen in in nabigu amray in la qodo la duleeliyo la xordo hal xadiioo ku asaxay ma jiraan in la qodo sidiisuba xadiid walba ku yimid cinda almuxadiiin waa waa daciif wey waa daciif nakaara ku jirta daahirkaasaana lagu daynaya lagaga tagahaya waxaa ku jirta masale muhiim jiddan malamajido manhaajka ku marteen iyo kutubka fiiga ku marteeno husaalat annajaasa inay aahiro tahay husaalat najaasa inay aahirata maxaa looga jeedaa mara nijaasa dhaqday biyihii ka dareeree ka daatay ma nijaas bas waa daahir inay daahir tahay wey leannu biyihii ka dhacay hadday nijaaso yihiin ma weli waa nijaaso iska ogaada hadda maradii markaa dhaqday biyihii dareeray ee dhammaaday hadday nijaaso yihiin hee maradu waa nijaaso haddaba biyihii nabigu uu ku dhaqay calayhi salaatu wasalaam masjidka uu ku dhaqay ee meeshii ka dareeray ma aahir mise waa nijaaso waa aahir khusaalatu najaasati waa aahira la yidhaahdaa maxaa waxaa ka xoog badanaya nijaasada biyaha ka xoog badan kadib way baabi'in nijaasada waxaa ku dhacay istixaala wax la jiray istihlaag ma aha istiaala isbadel isbedel ku imanaya farqun bayn alistihlaak walistiaala somayna soo marin istihlaag waxaa weye shayga isagoo jooga in rinji iyo midab lagu qariyo laakiin weli wuu joogaa marka telescob lagu firi ama mijhar lagu firi waa la arkahaya intaasoo atam iyo cunsura waxaa ku jira noocaasa intaasoo noocaas ka kooba intaa waa ka istihlaag baa la yidhaha istihlaag matalan soo qaad qaado sankoraad soo qaad hal kiilo buraad ku walaaqday sankorta maxaa ku dhacay ma milmin ma istihlaag baa ku dhacay mise istixaala ku dhacday istihlaag baa ku dhacay waa laga xoog batay un bur kiilo bur oo budo oo ingegan ayaan qaado sankora ku walaaqay sankorta indha saari laakiin waxaad hubtaa inay joogto inay meesha ku jirto sooma hubte la baadho waa la oo lagu baadho qalab wax lagu arko wax weynayse oo kale ah kaa la yidhahdaa ama al istixaala waa maxay waa in shayga asalkiisiiba intii la badalo uu shay kala noqdo digafuri iyo digo iyo saalo xoolaad ama saxaro aadamaad soo qaaday waad gubtay dambas bay noqotay dambaskan ma weli saale iyo saxaraha mise waa wax kale sidaa darteed bacd ulfuqaa waxay dambaska waa lagu gebagabaysan karaa maxaa yale saxaro maayo mar urkina ma laha dhadhankina ma laha midabna ma laha axkaamtuna waxay raacdaa asmaada asmaadana waxay raacdaa awsaafta saa iska ogaada axkaamu sharici waa taabicatun lilasmaa wاlasmaau taabicatun lilawsaafi wاlmacaani shayga waa khamro maxaa loo yidhi ilahi muxuu xaaram yaan leenahay alkhamr khamro maxay khamro u noqotay waa maandooriye idan magac xukumku wuxuu raacsan yahay ismu اlkhamr magaca khamrana wuxuu cuskan yahay wasfu اliskaar wafiskaar idan saxaro maxay saxaro u ahayd way uraysay midab bay lahayd la yaqaano dhadhan bay lahayd dameeraha la weydiinaya dameeraha dhadhamiye dameeraha ka shaqaysto ayib marka laakiin la gubo oy dambas noqoto midabkiina meesha ma joogo urkiina meesha ma joogo dhadhankiina ma joogo waa maado kale bata mise maaha haddaad iga diiddaan meeshaasoo kale laga yaaba intaad ku dana gudato in saxradaadii roob intuu ku do ay dheyli ka baxdo geley baa ka bixi xabad gowska aadaan la helin oofayow yaa roob ku daahayaa kadibna waxaa baxaya dheeli sabuul dheelidaas iyo sabuulka masgada ma nijaas ba mise waa daahir say daahir ku noqoto istixaala isbeddel shaygii waa la dhalan rogay shay kalou noqday adugu shalay mani baad ahayd haddana maxaad tahay nin madax weyn aabbaheen aadam caru ahaa wuxuu noqday bini aadam iyo bashar iyo nabi mukaram ah istixaalo weeye istixaalo weeye yaa ayib almuhim sheekh mutarr wuxuu leeya biyaha lacabno lalkaa siwijkaa laga diyaariya siwijkana inaga somaali socday iyo waxaan bainti la qaado maca bilaacaddiinna oo alaab la geliyo la filtranayo oo laga reebo wasakda iyo nijaasta iyo bacteriya jermiska virus yaa lidin siinaya kuwaa ka warrama taa masala fiiha nadar weeye masala fiiha nadar taa dagaal badan baa ka taagan maxaa yeelay waxaa jallaalada la yidhaahdo neefka xoolaha ee saxarada aadamaha cuna jallaala la yidhaahdaa nabigu calayhi salaat wasalaam ummaddu wuxuu ka reebay way iman doontaa inaan la cuni karin hilibkeeda iyo caana la dhami karin jalaala maxay eedday waa neef hal ama sac ama ri ama neef idaa ah oo bartay sida dameerihii u aqdaamanay oo saxrada aadamaha cunaya neefku markuu qashinkaa cuno qashinkii waa isbedelayaa cad iyo laf iyo lud buu noqonayaa caanuu noqonaya oo macdaha nabigu waa diiday marka biyahan la filtaraaraynaya maa u sarfi saxigan aad wadaan halkii jallalaasoo la marin maayo mise waxaa la marinaya dheelidii baxday bay la baab tahay waa masale hadda dagaal ka taagan yahay sheekh bakar abu zayd fiqu nawaasilkiisa wuxuu leeyahy anigu waxaan arkaa inay tahay min baab aljallaala wadaadada badankood waxay leeyihin istixaala ku dhacday waa daahire wadaada u kaada hawsha xalaal way waa la cabbi karaa kulley hadda waa la cabtaan meelaad geenaysaanba almuhim waxaa kaloo ku jira xadiidkii qaacidii caankaayadee adiladeed buu ka mid yahay irtikaabu akhafi dararayni lidafci acdamihima ama ashadihima dararan laba dhibaataad isku kaa qabtaan midka yar baa loo dulqaataa si aad oga badbaada midka weyn maxaa meesha yimid ninkii in kaadida lagu gooyo oo lagu qamaamo oo u talaqtalqa yidhaahdo oo masaajidka sii aafeeyo asagoo dhibaato la kulmo dharkiisi iyo uu sii nijaaseeyo iyo in la daayo oo hal goob wixii uu gaadhay hadhowna la habeeyo marka waxaa ku jira marka dafcu acdam dararayni bixtimaali adnaahumaa labada dhibaatata yar in loo dulqaato si taweyn markaa looga baaqsado oo markaa looga badbaado dacuuhu baa laga qaatay laa tujrimuuhu culammadu qaabkaas ayay markaas oga hadleen waana xadii ku cad maslada iyada wuu ku cadyahay adilo badan baa marka ku jirta adunku meelaha ka fiiriya insha allahu taala baab kalean u gudubno baab kalean u gudubno insha allahu tacaala kuma maqlo mhm. Mhm. Mhm. gadaal la keena kutubta sharxay ku qoranta lakin riwaaya bukhaari horay jirtaa riwayad bukhari fi saxiix bukhari xadiis abi hurera horay jirtaa marka inuu labada goorba bay ku jamciyaan ayagu inuu labada goorba yidhi bay ku jamciyaan ayib laakiin jamcaas fiihi nadar baa ku jira ninkaa reemiyiga ah cuyayna ibnu xusnina ma aha dul khuwaysara tamiimina ma aha aqrac ibnu xaabisna ma aha lianna axaadiid kale waxaa ku timid ninka reemiyiga waagi dambe inuu fiicnaaday oo hagaagay oo faqiih u noqday waagi dambe uu faqiiha noqday nabigu u ducayn jiray oo nabigu ka mahad sheegan jiray wuxuu odhan jiray biabi wa ummi falam yu'anib walam yasubba ka warran baa la odhan jiray hawsha waaga ku qabsatay aabbaha iyo hooyada ha lagu furtee nabi maxamedna macallin ka fiican weligay ma arag buu ima canaananin ima guulguulin ima cambaaraynin u kaadiyu yidhi tartiib buu wax ii sheegay saa ummadda wax ugu sheeg u dhihi jiray faquha fi ddiin nimankaas dhowrkee la sheegayna ilaa xuruubu ridda niman la xantay ahaayeen waxba hadda kusii mashquuli maayo aqra ibnu xaabis iyo cuyayn ibnu xisnin iyo cumar xataa isagu xukumi jiray laba ka mida inay munaafiqiin yihiin saxaabada qaarkoodna war dhulkaadi waa unjufaad reemiyi bay dhihi jireen ninka marka ammaanta dambe laga soo guuriyey waxay tusaysaa in magacyaha la sheegay aysan ahayn laakiin culamoon baa sheegay dhowr ah xaabidkan filcibaari uu ku keenaa aan iskaga tagno insha allah saxaabadii markuu nabigu canaanaya xadiidka abi hurayra baa lafdigaa wuxuu ku yidhi inamaa bucitum muyasiriin walam tubcau mucasiriin dacuuhu laa tusrimuuhu marka hawshii nabigu dhammeeyey saxabadu isku soo majiiray wuxuu yidhi inamaa bucitum waxaa laydiin soo diray muyasiriin inaad ummadda diinka u fududaysaan oo si tartiiba ah oola hadashaan ood wax bartaan walam tubcauu mucasiriin inaad wax adkaysaan ood xaqi ummadda ku dirtaan ood albaabaha soo xidhataan lama ogolo saxaabadeena saas idan wuxuuba ka soo qaaday in ayaga la diray ayagu inay ka rusul yihiin xagga tabliiq iyo balaaqa loo jeeda ayib ayagaa marka loo madax buuray la muujiyey ila waa la canaan hayaaye ninkan caananayso xoogo waa inaad uya madax buurto haddaad la sinto wuu fiigahayaa asagana waxaa la yidhaha mar damba u noqonin masaajiddu waa ka cagan is ilaali wa fiihi xadiidka waxaa ku jira iyo nabigu qaabka oola dhaqmay allutfu wاlrifqu fi tacliim اljaahil ninka aqoonta yar ee jaahilka marka wax la barahayo in loo dhibriyo fara xananka looga bixiyo tartiib wax loogu sheego loo miidaamiyo oon lagula boodin macaani badan baa laga qaata aduu ninku shuruuxda ka akhriya baabu xukmi bowli الطifli الradiici wa kayfiyati haslihi wuxuu baab yahay xukmi bowli الطifli الradiic ilmaha yaree naaska noogaya kaadidiisu maxay tahay ila hore waxaan soma ijmac اlculamaai calى najaasati bowl alaadamiy kaadida aadamuhu iyo saxaradiisu inay nijaasata waa masla ijmaaciya xoola noolaha kale waa un labo noolaha waa un labo <clears throat> cadkiisi iyo in la cuno iyo cad iyo caanaba aan la cunin caanuhu waxay raacaan hilibka sidiisuba caanuhu waxay ku xugu yihiin hilibka shayga hilibkiisu hadduu xaaraan noqdo caanihiisuna waa xaaraan allabanu waa taabicun lilaxmi haduu shaygaa hilibkiisa lama cuni karo waa xaaraan shareecadu tiraahdo caanihiisuna waa la mid dameeraha caanahooda soomaali ma cabtaa maxay u diideen hilibka dameeraha xaaraana ayb baqashu caanaheeda ka warramo dabeeruhu caanahoodu lama cabo oo waa xaaraan cinda soomaaliyiin limaadaa hidibkee dameeruhuna waa xaaraan waa lidaruurati xasan xageed joogtay haddee sidii loo jeedo baad goday qixida iyo xiqdheertii hawlahaas waa li daruray somaali u laakiin markay xaaladdu caadi tahay nimankii reer suubaanbalel kaa dhegaysanma dameer baan cabahaya gabadhna kaa guursan mahayaan turkiya hadda laga cabaabaa turkiya sidii loodaa loo dhaqaa caanaa laga lisaa caanaheeda weliba borotiin badan iyo fitamiin badan xataa fitamiin adduunka naadir fitamin dhiigaa laga helaa waa qaali halka litiri caanaha dameeraha ah wuxuu ka qaalisan yahay toban litiro caano lo-ada turkiya ninkii taga has ilaaliyo isagoo dabeer ka soo dhergay usan noo imanin saa la socda bariga eshiya iyo turkiya dhulka qawqaas ilaa bilaadu shiishaan o laga cabaa marka hawshaas iska ogaada almuhim xayawaankii hadduu yahay cadkiisi iyo caanihiisi la calfado kaadiisi iyo muran baa ka taagan mataahir ba mise nijaas iyaadkaad kuso marteen hadduu hayru maakuwi lami uu yahayna waxaa weeye caanihiisu waxay raacahayaan hilibkiisay raacahayaan asalkaa guud baa iska jira midna waa muhtala midna waa masalo warkeeda la garanaya idan dameeruhu qolyaha bannaystoo ilaa amminkan ku dheggan taxliilkii hore oo naskigii dambe uusan gaadhin oo ku nafbaxahay ya xageeda addaadow ya weys u baxay miya caanaha gelima laga weysan buuri wadaadka may waa laga luqluqanaya laga weysan maayo markaad rabto inaad tukato waad ka luqluqanaysa fa ina fiihi dasaman laakiin laga weysan maayo hmm. su-aalahaad soo daysaan caawa maxay yihiin caawa soo axad ma aha su-aashaas si fiican oma maqan laakiin waxaan ka maqlay inaad leedahay ma laga qaadan karaa xadiidkii hore ee anas anas ma laga qaadan karaa isjeedun aysan waajib ahayn laakiin wadaadkii caraabiga siiyeyse lama dhihini ya maalikiyi waxbuu qilbixinayaa iyo iyo xanafiyu lagama qaadan karo lianna waa maskuut hunaa asagoo mansuusana waad soo martay waa xugun laga aamusay isagoo maskuudana isagoo lacayo musaraxo mubayana waad soo martay oo nusuusta kalena ku soo mar lagama qaadan karo wa kayfiyati qasli iyo qaabkii loo dhaqi lahaa xadana abu bakr bn shabat abu quraybin qaala xadana cabdullaahi ibnu numeyrin cabdullahi numeyr alhamdani xadana hishaam ibni curwata can abi abi curwata bni zubayr can caaisha radi allahu taala canha zawji nabi sal slam nabiga xaaskiisa ahayd ana rasul sal slam kaana wuxuu yu'taa kii loola yimaado loo keeno bisibyaani carurta yararka ee muslimiintu ay dhalin muhaajiriin ansaarba fayubariku calayhim min atabriig ilahay inuu barakeeyo ugu ducayn jiray caruurta fayubariku calayhim wuu barakayn jiray bimacnaa ilahay inuu barakeeyo ugu ducayn jiray wayuxanikuhum wuu u dhamxaragayn jiray oo timir iyo malab iyo wuxuu helo hadday doonto candhuufta nabiga ma noqote barakaysanayou dhamxarag u marin jiray ilmihu markaasuu shaygaa macaan ee barakaysan markaa u laqo fa utiya waa loo keenay hadday sidaa caadiye dhaqan ahayd fa utiya bisabihi ilmo yar baa loo keenay nabiga abaal calaysubaribu kukaaji ilma yard muu ka yaaan markay iska sii daayey nabi maxamed baa ku haye iyo hooyada baa ku haysa ma kala yaaan fadacaa nabigu wuxuu codsaday bimaain biyuu codsaday faatbacahu nabigu wuxuu raaciyey biyihii bawlow kaadiisi meeshay kaadida ku dareertay buu nabigu biyihii ku shubay o ka dabageeyey fadacaa bimaain faatbacahu damiirka faatbaca biyaha u celinaysa si ay ay kugu hagaagto walam yaqsilu mana maydhan suubanuhu walam yaqsilu yani ma xafuujinin biyo badanoo dareerahayana kama dhigin biyuunbu ku rusheeye wey لأن الغسل في اللغة العربية waa saylaan الmاء biyuunay dareeraan qulqulaan oo meesha ka qulqulaan baa la rabaa hada huwa الغسل amaa nadxiga rashigu waa in meeshii la qooyo un oo wixii ku dhacay wax ka badan lagu shubo laakiin aan dareerayn aan dareerayn xadana zuhayr bn xarbin xadana jariir abdxamid اdabi an hishaam bn curwata can abihi curwa can aisha radi allahu tacaala canha jariir so hadda mayna soo marin mise mayna soo marin jariir xadiidkan caaisha hadda maraynaa may hadda xadidka caishaan ka hadlaaya idan jariir wuxuu mutaabacaynaya cabdullahi bn numayr soo maaha tiy rasullahi rasuul baa loo keenay bisabiyin ilmo yaroo yardacu naaska nuugay hooyadii nuugay fabaala fii xijrihi dhabti nabigu ku kaajay fadacaa nabigu wuxuu codsaday bimaain biyo fasabahu waa shubay nabigu biyihi buu calayhi calaa makaani lbowl kaadidii meesheedii ayuu ku shubay waxadaana isxaaq bn ibrahim ahbaranaa ciisa yacni bnu yunis bn isxaaq asabiici xadaana hishaam marka ciisa iyo jariir iyo cabdullahi bn mayrba kulluhum can hishaam xadana hishaam bihada isnaadi buu ku mila xadiii ibnu mayr buu ku tabiyey oon ahayn xadiidkii ibnu jariir oo kale ma aha ninkaasoo ku raacay riwaayaadka xadiidka caaisha imaamku waa waa ururiyey marka bal aan dareerinno xadiidka caaisha intaan ku waxaan u jeedaa xadiidka bilaabi doonaa ummu qays xadana maxamed ibn rumx ibnu haajar أخبرنا ليث بن سعد عن شاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من فقهاء السبع waad garanaysaan فقهاء السبع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية عكاشة walaalkeed walaasheed walaashii wey عكاشة بن محصن aan soo marnay ee gabadha أم qays walaala yihiin كانت مهاaجرة markay ku islaantay فباaيعad وهاaجرت في الله من القدماء bay tahay وcمرت cمرا طويiلا nasaa-i baynu kusoo marray gabadha qisadeeda maalin maalmaha ka mid a ah wiil dhashay baa ka dhintay markaasi xoogow way beer dilaacday ama muraara dilaacday ninkii wiilka waxay ku tiri biyaha wiilka ku dhaqaysa kulule biyo qabo wiilkaa igaga dhaqan iyo iga diline hadda waa mayd ah, wiilkayga ku dhaqan bay tiri biyo qabow saadan iiga dilin biyo kululoo qantac ku dhaq tiri walaalkeed ukaash ibnu muxsan baa hawsha ka xanuunsaday nabigu u sheegay wuxuu umu qays nabi allow wiil baa ka dhintay ninkii dhaqaya haasilkaana maanta waxay ku tidhi wiilka ha iga biyo qaba ku dhaqayn biyo qantaca ku dhaq oo fardiir ah nabi wuxuu uhi maa qaalat ataala allahu maxay tidhi ilaahay cumrigeeda dheereeye wuxuu idhi iyo xaafid ibn iyo ruwaad fara iyo rag baradu culma waxay dheheen haweenay muslimadoo cimriday inta cimriday ma jiraan nabiga u ducay maa qaalat aطaala allahu cumraha nasaai bayna kusoo mari fi kitab اljanais xadiidka isaga ah gabarh sidaa u qiimo badan baya magaceeda umayaa la yidhaahdaa maya aaminaa la yidhaahdaa maya jidaamaa la dhahaa saddexdaa qowl baa jirta jidaama aamino umaya magac aaminana loo badan yahay almuhim waa gabadhaas muhaajiradda ee qiimaha badan ee asadiyada ee cukaasha bn muxsan walaashii ah can ummi qays cafwan labaatan iyo afar xadiid bay nabiga ka warisaa labaatan iyo bay nabiga ka warisaa bukhaari iyo muslim laba xadii bay ka wariyaan oo isku waafaqeen laha fi saxiixayn xadiiaan faqad kii u iyo ku damboo iman doona labada xadiiba bukhaari muslim waa wadaagaan xilligay dhamatay bitaxdiidin lama yaqaan laakiin waxaa loogi annaha cumirad cumran lam yucamir bihi axad ayib annahaa ataa rasul rasulka ilah inuu timid bay sheegtay maxay ula timid bibnin laha ila dhaqanku wuxuu ahay nabiga horta loo keeno ay u ducayso banu alayh salat salaam lam yaakuli طacaama aan raashin qaadanin fawadacathu waxay dhigtay ilmihii yarkaha fii xijri nabiga dhabtiisay saartay fabaara nabiga buu ku kaajay qaala cubaydillaahi wuxuu yidhi qaalad waxay tiri ummu qays baa kuu qadaraha dambeesha iska ogow qaala cubaydillaahi baa iska loo taabiciga ka qaadanaya xadiidka ummu qays xadiidka dambe lafdigana damuqays baa sheegaysa falam yazid nabigu kamuusan kordhinin calaa an nadaxa bilmaa inuu biyo ku firdhiyo ku saya meeshii meeshii kaadidu ay ka gaadhay iyo maradiisa nabigu biyu ku rusheeyey ma dhaqin ma xafuujinin biyo qulqulahay kuma shuban wey meesha lam yakul iطacaama calaa jahdi taqadi baa loo malabka iyo daawada yare ilmaha la siiyo iyo subaga afka loo maray dhib waxaa laga hadlayaa ilmo intuu naas ka go'ay agoorayso asagu aqdaanta ma aha waa ilmo weli naaska nuugahaya waxadaanaa yaxya bnu yaxya wa abu bakr bn abi shaybata wacamr naaqir wazuhayr bn xarbin jamiican can ibni cuyayna ibnu cuyayna hadda wuxuu mutaabacaynayaa lay bnu sacad can izuhriy badaal isnaadi buu nooga tabiyey wa qaala sufyaan wuxuu yidhi ku daray uu la dheeriyey lay weeye fadacaa bimaa'in biyuu nabigu farashahu meeshuu ku rusheeyey ku bilbilay وxadaثnii xarmلة بن يحيى أخbarnي بن وhب أخbarnii yunis بن يزيد الأyلي yunis hadda wxuu mutaabacayn labada wadaada hore سفyaan iyo layث أن بن شhهاaب أhبر wuxuu u sheegay qaal wuxuu hi أخbarna cubaydالlah بن cabdالlah بن cutبة بن mascuud الhudلي waraan baad soo martay asagoo saa lagu abtirin cubaydillah بن cabdillah lagaga tegay أna أma qaysin binta mxsan alasadiya wa kaanat waxay ahayd gabadhaas min almuhaajiraati اlwali gabdhihii soo hijrooday hore kuwii dambe ma aha wey allaatii kuwaasoo baayacna la baclamayso rasul s sm cahdi islaam la galay iyo towxiid iyo diin wahya ukhtu xukaashata bna mixsan weeye ninkaasay walaashii tahay axadi bani asad ibni khusayma ahaa xukaasho laftirkiisu waa nin reer bani asado reer bani khusayma loo abtiray reer la yaqaano dheh wuxuu yidhi wadaadkii cubaydilaahi ahaa sheegtay um mixsan caafan um qays أنha أtd rasu rasuula timid bibnin lahaa wiilay dhashay lam yabluq aan gaarin an yaأkula طacaama inuu raashin qaato qaala cubaydila wuxu uhi akhbaratnii waxay ii sheegtay anna ibna haadaaka intaasi waa qiso qisada ku dar wiilki asaga asagaa laftarkiisi baa nabiga dhabta kaga kaaj daaka baala wuxuu ku kaajay fii xijri rasul s sm dhabti suubanaha fadacaa rasul rasul wuxuu u yeedho codsaday bimaa'in biyo in loo keeno fanadaxa wuxuu ku firdhiyey calaa thawbihi maradiisii walam yaqsilu ma dhaqin haslan dhaqitaan ma dhaqin ma maydhan suubanuhu ee biyuu ku shubay xadiidka daahirkiisu iyo macnuhu bannaanka yaallee muuqda ee kala qaaday rushayn iyo firdhin iyo maydhid iyo dhaqid kala qaaday waa sida axmed iyo muxadiiintu shaafici ay mareen wey alimaam maalik iyo awsaaci iyo abu xaniife ayagu waxaa laga tabay inay qabaan ilmaha wiilka yarka iyo gabadha yarteen weli aqdaaminen raashin cunin kaayadooda waxay la mid tahay kaayada dadka waaweyn waa in la dhaqo qiyaasan calaa saa'ir الnajaasaat bay dheh qiyaasan calaa saa'ir nijaasaat iyadoo looga qays qaadanayo nijaasad kale aduu sultaada lama dhaqaa tayarna waa la dhaqahaya maxaa yeele wuxuu waa isku jinsi waa kaadi iyo kaadi mid weynay mid yar kala qaad ma laha idaan xadiidkan gaadhin ama macnihiisaysan si fiican u fahmin ama waa ta'wiishadeen almihim abu xaniifi iyo maalik iyo awsaaci xadiidka daahirkiisa waa khilaafeen sawaabkuna waa ra'yu axmedin washaafici walleyt ibnu sacad iyo jamaca min iyo akaru ahli xadiid meeshay mareen wey waa la kala qaadaya intaa marka waxaa weeye waxaa ijmaac la soo guuriyey wiilka yarka en weli naaska naaska nuugaya kaadidiisu waa nijaas daahira ma aha kaadidiisu laga hadlay waa qaabkii loo daahirin lahaa waa kayfiyat اlqasli weeye qaabka loo daahirin baa ka fudud weeye sidii loo daahirin lahaa kaadida dadka waaweyn kaadida dadka waaweynna waa la dhaqi sidii kaadida loo dhaqi baa loo dhaqi kan yarkee naaska nuugahayeena biyaa lagu rushayn weeye ee waa daahir ma saa darteed waxaa ku khaldamay imaam shaafici ibn cabdilbar qaadi ciyaad qurطubi fi lmufhim ninkii la odhan jiray ibnu baaal sharx bukhaari maalikiya waxay halkaa intay maran bayn shaafici wuxuu qabaa in kaadida wiilka yarka aan weli aan naaska nuugayeen weli raashin cunin aynay daahiro tahay hada laa yuujad fii kutubihi walam yanqulha canhu shaaficiyu marka madaahibta mukhaalifada inaad ka soo gurisa madhab kale aad iskaga ilaali intaad masterka taxqiijin karto iska taxqiiji wuxuu nawowi waya xikaayatun baaila waa runtii xikaaya baaila wey xikaaya baaila wey shaafici shuqul hawshaa kuma laha imaamku wuxuu ka hadlay sida naska uu sheegay sunanka waxaad ku soo marteen yundaxu min bowli اlghulaami wa yuغsalu min bowli اlأnثى ama yurashu min bowli الذakari yuqsl min bawl unaa tafriiqaa sunankaa wariya laakiin bukhaariiyo muslim waxay ku gaabsadeen keliya in nabigu uu rushin jiray kaadida wiilka yarka ah uusan dhaqi jirin macnahaasaa marka meesha ku jira imaamulmaalik riwaaya uu wariya weliid ibnu muslim baa jirta oo muwaafiqa linas naska waafaqsan la maalikiya waa khaldameen waxay dhawaa riwaaya shaada war maadaysa waa fiican tahay maalik baa weliid ibnu muslim baa wariyey can maalik bisanadin saxiix ayib oo markaa waafaqsan naska oo odhanaysa wiilka yarka ee naaska nuugaya kaadidiisa waa rusheen la dhaqi maayo waxaa dhila waa riwaaya shaada mukhaalifa liriwaaya almashhuura canhu riwaayat almadaniyiin halkaasay la mareen intaa waa isla fahanay daawudna cali adaahiri isagu laga soo goray inuu yidhi kaadida wiilka yarka waa aahiro wey aa aahiro lama dhaqahayo hawshan lagu shubayna waa laska khafiifinayaa urkeeda suudheedun baa laska habaynaya iyadu daahirba weeye ijmaaci marka la soo guuriyey laba baa kaaga furan inaad tidhaahdo ijmaaca la guuriyey waa ijmaac guntamay qabla khilaafi daawud bni cali ibni khalaf addaahiri inaad tidhaahdo khilaafku waaba jiray laakiin muctabar maa khilaafkiisu lanna usuusha laga hadlayo dhan buuba khilaafsan yahay weerar ku qaad aday kuu taallaa laakiin waxaa weeye sida sawaabkaa da ibn cali aلdaahiri waa nin imaam mujtahida yuctabaru khilaafuhu wa wifaaquhu fii ma lam yukhaalif fiihi اlasla hadday masalo masala qiyaasiya tahay usuusha qiyaaska u inkira waxba warkii la weydiin maayo hadday laakiin masalo nusuus tahay oo nusuus laga niqaashayo khilaafsi waa la ictibaarin hadday laakiin masalo masale qiyaas ku dhisan ay tahay asagoo qiyaaska o dhan baba diidaye khilaafsi waxba laga soo qaadi maayo waxba laga soo qaadi maayo marka un laba qaybood dadka maxay noqdeen nin sunnada waafaqo yidhaahda gabadha yarta ah ee naaska nuugaysana sida kaayada waxaa loo dhaqi sida dadka waaweyn wiilkana waxaa loo wada rushoon la dhaqi maayo oo shaaficiya ragga raacay ah iyo ruux yidhaahda waa nijaas cafwan iyo ruux yidhaahda waa isku mid isku mid wey taweyn iyo tayar wiilkii iyo gabadhuba isku sibaa loo dhaqi sida nijaasadka loo dhaqi oo maalig iyo abuxaniif raggii raacay ah maxaa inoo soo hadhay daawudoo yidhi nijaasma mee waa aahir wiilka yarkaa kaayadiisa gabadhuna waa nijaaso oo halkaa maray idan in la rusheeyo niman baa ku khaldamay oo waxay wiilka yar iyo gabadhu waa la rushaynaya la wada rushayn inin waa wada dhaqi nin yidhaahdo waaba daahir midda wiilku ta gabadhuna waa nijaas iyo tafriiqa naska tafriiqa naskaana sawaab ah markii naskii tafriiqiisi la maray y waxaa leey maxaa nabigu iyo shareecadu u kala qaaday wiil iyo gabadh horta ilaahay rasuulkiisaa garanaya annaguna wuxuu shaaricu noo keenay baan qaadanaynaa laakiin macaanidaa jirta macaanida jirta waxay leey dadka qaarkood kaayida wiilku hal meel bay ku dhci ku urursan waxaa sahla marka in biyo laga dabageeyo gabadhuna kaalid ayadu way kala sarsoy meelo badan bay gaarsiinaysa marka shaygan la wada dhaqan mooyeen rushan lagu kari maayo sidaa qolyaa yidhi qole waxay kaayada gabadha naaska nuugaysa wiilka naaska nuugayo way kala adag yihiin wayna kala khatarsan yihiin dhakhaatiirtuna hadda way sugeen isku jeerims iyo isku kulayl isku culays midna ma aha waag hore waa lala jiray hadda laak ogol yihiin isku awood iyo isku miidaan iyo isku akhaan isku culays ma aha wiilka yarkae naaska nuugaya biyobiya iska tahay gabadhuna gashaanto wey qole waxay yidhaahdeen labadu waa isla nijaasee wiilkana waxaa baan in la qaado oo la qaadqaado oo la wadwado gabadhuna hooyadeedun baa lagu lugooyaa marka ruuxii qaadaba wiilku uu fish ku siiyaba haddii le ha dhaqo ha qabaysto mashaqa iyo dhib lagala kulmi lahaa wuxuu waa nijaaso e wiilka takhfiifan lilmashaqa ayaa loo fududeeyey ee gabadhii wiil isku mid howlaha waa fahanay maalma nin waxay leeyihin maye wiilka asalkiisaba shay daahira laga abuuray haweenayna asalkeediiba shay aan daahir baa laga abuuray oo u jeedaan raggu asalkooda nabiyulaahi aadam bay kee aadamna caro daahira laga abuuray haweenna asalkooda feedhex nabiyulahi aadam ee dhiigga bay ka soo jeedaan niman meel buu ku dhuftay almin howlaha waxba ku mashquulineh nabigaa yidhi calayhi الsalaaة wasalaam saasaan ku raacaynaa intaan baan ku daynaa in sha allahu tacaala wallahu subxana wa tacala aclam